inuu rabbi cadaabo oo rabbi uu cadaabaa in shaa hadduu doono yucadibu allaahu ilaahay wuu cadaabaa man istaxaqahu cadaabalqabriga qofka mutaystay in shaaa hadduu doono wain shaaa hadday mashiicadiisa keento rabbi uu doonana cafaa canhu wuu iska cafiyaa oo fadligiisa iyo maaragtay makfiradiisa naxariistiisa ayuu ku cafiyaa liqowlihi tacaala yacni cadaabulqabriga daliilkiisu waxa weeye allah hadalkiisa uu yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya markuu ka warramayey fircawn iyo aala fircawn fircawn iyo qoomkiisa uu ka warramayey ayuu rabbi wuxuu yidhi في سورة غافر النار نارتي با يعرضون لو بندقا فرعون يقوم كيسي عليها نار تاسا لو بندقا غدوا أرورتي iyo cashiyan galabtiiba subax iyo galabba cadaabkaasaa loo bandhigaa oo waa la cadaabaa wa yowma taquumu saacatu maalinta ay qiyaamuhu ou dhacana oo saacadda qiyaamo ay dhacdaa yaa yuqaalu lilmalaa'ika malaa'igtiibaa waxaa lagu leeyahay adkhiluu geliya aala fircawna fircawn iyo aalkiisii baa loo jeedaa isaga iyo wixii raacsanaa ashadd alcadaabi cadaabkan ugu daran oo ugu xanuunka badan keliya baa lagu odhanaya faabata lahum wuxuu u sugay allah fircawn iyo aalkiisii maa baqiyat idunyaa inta adduunka ka haray cadaaban cadaab buu u sugay bilguduwi aroortii oo subaxii ah iyo walcashiyi galabtiiba in cadaabkaas lagu cadaabo duuna maa baynahumaa labadaa waqti yani waxaan ahayn inta u iyo galabkii la cadaabaa xataa idaa qaamat alqiyaama yacni cadaabkaasi fircawn iyo aalkiisa ku jirayaan ilaa qiyaamuhu uu ka dhaco xataa idaa qaamat alqiyaama markii qiyaamuhu uu dhaco oo saacadda qiyaamo ay timaado cudibuu fircawn iyo aalkiisii waa la cadaabaa ashadd alcadaabi isagii atbaacdiisii wixii raacay oo kufriga ku raacay ayaa ashadd alcadaabi daran ayaa la cadaabaa bilaa takfiifin canhum iyadoo aan laga fududaynaynin bilaa takfiifin fududayn la'aan oo canhum xaggooda aan cadaabkii laga fududaynaynin kamaa kaana fircoon sida uu ahaa markuu fi dunya adduunka markuu joogay kufriga iyo gaalnimada sida ugu adadkaa ayaa maaragta cadaab adag oo aan takfiif lahayn laga fududaynin ayaa lagu naaraya maalintaasi qiyaamaha markii la tagana weyaan wa qaala allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fii suurati taaha wuxuu ku leeyahay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka waman acrada qofkii jeesto can dikrii aniga qur'aankaygii iyo waxyigaygii iyo towxiidkayga iyo islaamnimadii ka jeestaa fa ina lahu axadkaasi wuxuu leeyahay maciishatan nolol buu leeyahay nolosha oo danka mid ciriiri ah buu leeyahay goorma uu leeyahay yacni wuxuu yidhi sheekha wuxuu allah u jeedaa qabla fanaa'i dunya adduunka intaysan usan dhammaanin ayay waxay ku leeyihiin maciishad aad ciriiri u ah ayay ku leeyihiin liqowlihi tacaala bacda dalika allah hadalkiisa oo aayaddan kadib uu yidhi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa wanaxshuruhu waan soo kulminaynaa kaa dikriga ilaahay ka jeestay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana acmaa asagoo mid indhala ayaan xashriga keenaynaa markaasuu qaylinaya uu leeyahay qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira allahyo maxaa ii keentay anoo mid indhala xashriga maxaa ii keentay qiyaamaha mowqifka maxaa ii keentay adduunka markaan joogay intaan qabay qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa adduunka markaad joogtay baad aayaadkeennii markay ku yimaadeen baad ka indhabeesho iskaga tagtay waa isindho tirtay sidaa darteed baa marka annagana cadaab kaaga tegaynaa weyaan bayana allah wuxuu caddeeyey ana almaciishata danka noloshaan iriiriga ahi noloshii cidhiiriga ahay qabla yowmi alqiyaama maalinta qiyaamo horteed inay tahay yani wuxuu rabaa istintaaj buu shiikhu samaynayaa aayaddan lafteeda wuxuu rabaa inuu qaybteeda hore u daliishado cadaab alqabriga u daliishaduu rabaa marka wuxuu leeyahay wuu kala gooyey tii hore waxa waaye adduunka intuusan dhammaanin ka hor ayuu maciisha danka leeyahay baa layidhi qaybta dambe wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaana waa markii la xashirinayay mowqifkii qiyaama iyo xisaabtii la tegey wey marka wuxuu yidhi bayana allah wuu caddeeyey anna almaciishata danka noloshii ciriiriga ahayd inay tahay qabla yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha intaan dadka qubuurtooda laga soo saarin horteed ayay maciisho danka leeyihiin marka ma dhici kartaa marka in la yidhaahdo maciishada dankigaahi waxaa loo jeeda adduunka adduunka maciisha banka ku jiraan in loo jeedaa ma dhici kartaa ilaa wuxuu yidhi qabla fanaa'i dunya taasoo marka diidaya inaan mid adduunka loo jeedine ay tahay marxalat lbarzakh qiyaamo qabriga marka lagu jiro maciishadan ciriiriga ahay inay wakhtigaa tahay buu rabaa inuu caddeeyo wuxuu yidhi wa fii mucaayanatinaa arkideenna aan arkayno indhaha ku hayno dhexdeeda waxa ku sugan اليهود والنصارى والمشركين سدحداس يهود iyo nasaaro iyo mushrikiintii yaan arkaynaa fil aysh ar-raghdi fil aysh ar-raghdi nolol waasaca dhexdeed inay ku jiraan adduunka dhexdiisa haddii lagu fasiro gaaladu waa nicmaysan yihiin yuhuud iyo nasaare iyo mushrikiintaba nolol aad maaragtay waasaca fi lmaciisha iyo barwaaqo oo nolosha dhexdeeda ay ku nool yihiin marka waxaa aragtideennaas dhexdeeda ku sugan maa shaybaa ku sugan yuclimu ku ogaysiinayo bihi shaygaba annahu lam yurid bihi inaanan aayaddaa maciishato dankiga la sheegayaa loola jeedin lam yurid bihi alla inuusan ula jeedin dayqa risqi yani maciishata danka oo ciriiriga nolosha yani maarata risiqa qofka lagu ciriiriyaa inaanan alla uusan ula jeedin fi lxayaati dunya adduunka inaan noola jeedin ayay tusaysaa buu yidhi sababtu waxa weeye liwujuudinaa yani helitaankeennii ama maaragtay ahaanshaheennii aan helayno mushrikiintii mushrikiina mushrikiintii aanu helayno fii sacatin min arsaaqihim noloshoodii risqi waasac inay mushrikiintii ku nool yihiin kufaartii ay necmaysanayaan adduunkii barwaaqo ay haystaan yuhuuddii iyo nasaaradii ay wada haystaan yaanu u jeednaa idan marka hadii markii hore laga reebay oo la yidhi qiyaamaha looma jeedo maciishata danka ee waxa weeye yacni qabla yowmi alqiyaama loo jeedaa qabla yowmi alqiyaama laba shay bay ixtimaashaa in la yidhaahdo waa marxalat lbarzakh oo qabriga markuu ku jiraa iyo in adduunka lagu rido adduunka in lagu rido waxaa diidaysauu yidhi nolosha ay gaaladu ku nool yihiin nolol barwaaqaa ay ku nool yihiin marka maxaa haray adduunka inaan loo jeedin baa hartay adduunka inaan loo jeedin ayaa muuqata weeyaan maxaa marka baaqi noqdayoo soo haray waxaa haray in loola jeedo marxalat lbarzakh ee dacim maciishata dankaba markaasuu yidhi wainama araada allah wuxuu ula jeeda bihi yani maarata dayqu risqiga ama almaciishata dankiga bacda almowti qabla alxashri waxaa loola jeedaa yani qofka markuu dhinto dabadeed isla markaasna aanan qiyaamaha loo soo saarin waa marxabatulbarsakhi markuu ku jiro wey qabriga intuu ku jiro ayaa loo jeedaa marka aayaddaas ayuu wuxuu u daliishaday sheekha in cadaabulqabriga uu yahay maciishata dankiga inuu cadaabulqabriga yahay ayuu u daliishaday weyaan alxaafid ibnu kaiir sida muxaqiqeenna uu qorayo oo hoos ku qorayo tafsiirkiisa markuu maarata aayadda ka warramayo axaadiid marfuuco ahoo aad u tiro badan ayuu keenayaa oo ula jeeda aayadda inay tusayso cadaabalqabriga inay tusayso waxaa ka mida riwaayadan alimaam albazaar uu ka warinayo bazaar uu soo saaray wuxuu leeyahay xadaana abu zurca qaala xadaana abulwaliid qaala xadaana xamaad bnu salma can mansuur bni camrin can abi salma can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam faina lahu maciishatan danka qaala cadaabu اlqabri yani muxuu nabigu ku fasiray buu leeyahay cadaab alqabri buu ku fasiray xadiidkaa sanadkiisuna wuxuu leeyahy isnaadahu jayidun waa ujeedaa waa sanad sugan weyaan sanadkiisu waa sugan yahay weyaan marka cadaab alqabriga waa hay xaqa wey cadaab alqabriga waa shay xaqa sidaa darteed aayaddan hore ayada muran kama taagna oo annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya in cadaabulqabriga lagu fasiro wax muranoo ka taagan ma leh ibnu kaiir raximah ullahu markuu aayaddaas fii suurat eh, aafir ku jirta markuu soo qaado wuxuu leeyaha wahadihi alaaya aslun kabiirun fi istidlaali ahli sunnati cala cadaabi albarsakhi fi lqubuuri waxay tusaysaa in dadka barsakha oo maarata waqtigii qabriga ku jiraan eh, in maarata lagu cadaabayo ayay daliil u tahay buu leeyahy waa asal weyn oo daliil ah buu leeyahay aayaddan wahii qowluhu annaaru yucraduuna calayha marka qabriga waxay ahlu sunnaha ugu daraan kutubta caqiidada waxay ugu daraan ahlubidaca qaar ka mid aha inkiro sida muctasiladoo kaleeto iyo qoladan caqlaaniyiinta la yidhaahdo afraakhu lmuctasila la yidhaahdo oo caqligooda istikhdaamo nusuusta ka hormariyo caqligooda ka hormarsho qoladaas ayaa maaragta cadaab alqabriga inkiro in qabriga laisku su'aalaayay inkiraan inuu cadaab jiray inkiraan waxay leeyihiin qubuurta waa qodnay dhowr qabri baanu qodnay wax cadaaboo soo aragnay iyo wax janno aan ku soo aragnay lama arko marka waxaan la sheegaya wax ka jira ma wax ka jiraahi ma lahay marka dadkaas nusuusta diidan oo caqligooda nusuusta ka hormariyo ayay culammada ahlu sunnuhu ku radiyaan ma min kitaabin oo kutub alcaqiida ka mid ah ma jiro ilaa waxaa lagu xusaa oo lagu sheega masaladan qabriga way sugaan culammada wey maxaa yeelay aayahaadka qur'aankana way sugayaan oo ilaahay kitaabkiisuu ku sugay nabiyulaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam waa uu sugay weeyaan sidaa darteed culammada ahlu sunnaha aad bay uga warramaan waxaa ka mid ah alimaamu taxaawi markuu maarata ka hadlayo wuxuu leeyahay wa bicadaabi alqabri ayaan maaragtay ay rumaynayaan ahlu sunnuhu cadaabuulqabriga liman kaana lahu ahla dadka ahlka u ah in la cadaabayo ayay ahlu sunnuhu rumeeyaan ibn abilcizi oo shaarixa taxaawiyaha ah markuu fakradaas ka hadlayo wuxuu leeyahay axaadiista ku soo aroortay waa mutawaatiruu leeyahay waqad tawaatarat alahbaaru can rasuuli illahi sal alla alay wasalam fii hubuuti cadaabi alqabri wa naciimihi liman kaana lidalika ahlaa qofka ilaahay uu u garto inuu cadaabo oo qabriga uu ku cadaabay iyo qofka inuu ilaahay u nacmeeyo ou gartaa arintaas nusuusta ka hadlayso axaadiisteedu saxaabo aad u waxay sugaysaa cadaabulqabriga inuu xaq yahay cadaabulqabriga marka laba shay wey laba nooc dadka maaragta qabriga lagu cadaabo waa laba nooc weeyaan dad cadaabkooda uu daa'im yaho weligii oo jirayo oo subax iyo galaba naarta loo bandhigayo ilaa qiyaamahu uu ka dhaco kuwaas cadaabkooda waa daa'im waxa weeye waa kufaarta wey qofka gaalnimo ku dhinto kufri ku dhinta cadaabkiisu waa daa'im annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya ilaa qiyaamaha waa la cadaabaya qabrigaasaa lagu cadaabi weyaan qolada labaad waxa weeyaan waa qolo muddo mucayana la cadaabayo muddo koobana la cadaabaya markii la cadaabana ilaahay cadaab waa ka fududaynaya oo cadaabkoodu daa'im ma aha waa dadka cusaat lmuminiin cusaat lmuwaxidiin dadka muminiinta muslimiinta kuwooda cusaada ah, ee ayagoo dunuub kabiiraa la yimid oo aanan ka tooba keenin sidaa ku dhintay waxaaweye taxta mashii'at illaahi ku sugan intay qabriga ku jiraan cadaabkooduna mustamir ma noqdo yacni ilaahay subxaana wa tacaala wuu cadaaba qofkaasi hadduu doono oo mashii'adiisa ay keento sida shiikhuba uu yidhi yani man istaxaqahu in shaaa wa in shaaa cafa canhu buu yidhi hadduu doonana waa cafiyaa waa dadka muminiinta ah weeyaan dadka muminiinta ah ayaa loo jeedaa cusaada ah jurmigiisa iyo dunuubtii uu la yimid ayaa ilaahay uu ku cadaabaa uma waa laga takfiifiya cadaabkaas waa laga qaadaa wuu joogsadaa waxyaalo badanoo ku istaagi kara cadaabu lqabriga waxaa ka mida ah ducada oo qofka maydka loo duceeyo qofka oo walid saalixa oo ka tagto u soo duceeyo muslimiinta u duceeyaan ilaahay cadaabkaas waa cadaabalqabriga waa ku dhaafa sadaqada loo bixiyo istikfaarta loo weydiiyo waxyaalahaasoo dhan waa lagu dhaafaa weyan yacni waa uga joogsadaa maadaama uu mu'min ahaa amaa kaafirka maya weligii cadaabulqabrigaasi waa u soconaya wey labadaa gelinaana naarta loo soo bandhigaya weyaan labadaas lanna shiikha wuxuu leeyahay waa bilquduwi waalcashiyi duuna maa baynahuma labadaa waqti weeye inta u dhaxaysa maya subaxii iyo galabtii baa loo soo bandhigaa buu leeyahy marka ka warramayso cadaabuulqabriga aaday u tiro badantahay sidaan soo sheegnay waana xaddu tawaatur ay gaaraan xadiidka waxaa bukhaari iyo muslim maaragtay ay soo saareen xadiid ibnu cabbaas radi canhuma cabdullahi ibni cabbaas xadiidkiisaa ka cabdulahi ibni cabbaas wuxuu yidhi ana nabiya sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam mara biqabrayni laba qabri buu soo maray markuu labadii qabri soo maray faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin labadan waa la cadaabaya labadan qabri waa la cadaabaya buui xataa la cadaabaya wax weynna dunuub aad u weynna lagu cadaabi maayo markaasuu amaa axaduhumaa midkood ayaga ka midii kaana laa yastatiru min albawli kaadada iskama ilaalin jirin yani ma kaana yastabriu min albawl yani kaadada ood ku firfirdhiso cadaabulqabri bay sababu noqotaa cadaabulqabriga sababu noqotaa marka ma samayn jirin kaana la yastabriu ma uunan iska ilaalin jirin min albawli kaadada iskama ilaalin jirin wa ama alaakharu fa kaana yamshi binamiima kan kalena dadka isku dirdiri jira namaamada yani qofkaanu hadal qaadi wejigiibu hadalkiibu bedela markaasuu qof kale u geyni kanuu ka qaadaya calaa wajhi ifsaad ayuu u qaadaya markaasuu dadkii laba qofood oo isku fiican buu kala geynaya laba qofood waxba isku qabin buu isku diraya kaasna asna cadaabuulqabri bay namaamadu ay leedahay namiimadu ay leedahay wey cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahay fadacaa bijariidatin ratba fashaqahaa nisfayni wa qaala lacalahu yukhafafu canhuma maa lam yaybasaa wuxuu u yeeray yani maaragtay geedtimireedka caleentiisa laantiisa ayuu yidhi gooya timirta laanteeda loo soo jaray labou u qaybiye uu kala jaray markaasuu labadii qabri oo ku muday nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi waxaa la arkaa inuu ilaahay ka fududeeyo cadaabkaas cadaabulqabriga inta aynan qallalin yani maaragtay laantan aysan qallalin inta ay qoyan tahay inuu ilaahay ka fududeeyo baa la marka lagama qaadanaya marka xadiidkan qofka markuu dhinto hadda caleenta la suro oo dadka ay qubuurta suraan inay cadaab alqabri ka takfiifinaysa laga qaadan maayo culammadu waxay leeyihin waa khaasun bihadayn alqabrayni ahlu xadiidka saasay leeyihin arrintaa waa qadiyatu caynin oo khaas ku ahayd labadaas qofood oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sameeyey ayay khaas ku tahay saasay culammadu leeyihiin marka masaladaas waxay gooni ku tahay dadkii nabiga uu sheegay labadaa qabri weye xadiid kaleo bukhaari iyo muslim uu isagana cadaabuulqabriga tilmaamayabaa jiro xadiiu caaisha radi allaahu canha ayaana maarata xadiidkaa warinayso caaisha waxay leedahay ana yahudiyatan dakhalat calayha fadakarat cadaaba alqabri naag yahuudiyada ayaa u imaan jirtao marmar u adeegi jirta caaisha guriga uga shashaqayn jirta waxbay u qaban jirtay markay wax u qabataba xoogaa waxbay siin jirto sadaqa iyo waxbay siin jirto waxbay ku sadaqaysan jirta markay haweentaas u timid ay ku sadaqaysatayba waxay ku tidhi acaadaki illaahu min cadaabi alqabri tii yuhuudda ahayd haweentii yahuudiyadda ahayd baa caaisha waxay ku tidhi ilaahay ha kaa badbaadiya cadaabuulqabriga caaisha maalintaa ka hor cadaabuulqabri inuu jiro ma maqal way la yaabtay way iska sugtay nabigaa yimid markuu nabiga yimid fasa'alat caaishatu radi allaahu canha can cadaabi alqabri waxay weydiisay cadaabuulqabriga bay weydiisay caaisha oo nabigay su'aashay markuu u yimid calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi cadaabuulqabri miyaa jiro markaasuu wuxuu ku yidhi nacam cadaabuulqabri xaqun cadaabuulqabrigu waa shay dhabahoo jiro oo xaqa weeyaan caaisha marka waxay leedahay famaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calay wasalam bacdu sallaa salaatan ilaa tacawada min cadaab alqabr maalintaa kadib weligay nebigoo salaa tukanaya ma arag ilaa hadduu salaa tukanayo kaana yatacawadu min cadaab alqabr cadaab alqabr buu ilahay ka magangeli jiray inuu ilaahay ka badbaadiyo ayuu rabbigiisa weydiisan jiray weyaan xadiikaasna bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray cadaab alqabri inuu jiro oo xaq yahayna waa uu noo sheegay weyaan xadiid kaloo imaamu muslim fii saxiixihi oo abu hurayrana uu ka warinaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala abu hurayra radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sal alla lay wasalam ida billahi min arbacin nabiga wuxuu yidhi qofkii markuu tashahudka ku jira atixiyaadka oo salaada atixiyaadka uu ku jiraahay afar shay ilaahay ka magan galo afar arrimood ilaahay qofka ha ka magan galo yaquulu wuxuu odhanaya allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam naarta jahannamo la yidhaahdo ilaahayo iga badbaadi ha yidhaahdo oo ilaahay ha ka magan galo wa min cadaabi alqabri cadaabulqabrigana ha ka magan galo oo ilaahay inuu ka badbaadiye ha weydiisto wa min fitnati almaxya waalmamaati nolosha iyo dhimashadaba imtixaanaadkeeda iyo fitanteeda ha ka magan masiix dajaal ninka la yidhaahdo acwarka ah ishla oo ummadda fasaadin doono fitnadiisana ilaahay ka magan galo inuusan ilaahay subxaana wa tacaala usan ku fitnayn haddii zamankiisa ou gaadho iyadana ilaahay ka magan galo marka mas'alada qabriga ahi waxa weeye waa shay xaqa oo qofka muslimka inuu rumeeyo la doonayo maxaa yeele nusuus sugan ayuu maaragtay allah iyo rasuulkiisaba ay noogu sheegeen weliba xadda tawaatur gaaraysa wey inaan ictiqaadinana laka rabaa laakiin inaan dhex galno kayfiyadiisa iyo habka uu yahay annagaa qubuurta qodnay oo dadkii baan raadinoo wax la cadaabayaan soo weynay iyo waa riwaayaad waxaan jirin wey waxaan jirin inaad tatabucda laguma dirsan waxaan waa shay qaybiyaado qayb naga ah aadan caqligaada ku garan karaynin kayfiyadaasi marka inuu qofku rumeeyo ayaa laga doonayaa weyaan inuu rumeeyo bisaa laga rabaa masaladaas marka shiikh wuxuu ga hadlay masalata cadaab alqabr inuu xaq yahay buu kaga warramay faqrada sagaal iyo musanifku wuxuu leeyahay wayu'minuuna bimas'alati munkarin wanakiirin calaa maa abata bihi alkhabaru can rasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam wayu'minuuna waxay rumaynayaan ahlu sunnihii bimas'alati munkarin wanakiirin munkar malagga la yidhaahdo iyo nakiir malagga la yidhaahdaa su'aashooda ay dadka qabriga wax ku weydiinayaan ahlu sunnuhu way rumeeyaan laba malag oo midna munkar la yiraahdo midna nakiir la yiraahdo inay dadka qubuurta ku weydiinayaan su'aal qofka markii qabrigiisa la geeyo ay weydiinayaan ahlu sunnuhu way rumaysan yihiin ala ma thabata bihi al-khabaru sida uu xadiidkii ay khabarkii ku sugnaaday ar rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam nabigana uu kaga sugnaaday xadiidkii maxay nabigeena isbaatiyay in la weydiinayo ee labadaa malag oo munkar iyo nakiir la yidhaahdana inay weydiinayaan nabigaa noo sheegay weyaan maca qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa iyadoo haddana ay la jirto xadiidka uu la jiro allah hadalkiisa ou yidhi yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu alaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa wamaa warada tafsiiruhu can nabiyi sal alla alay wasalam iyo aayadda tafsiirkeeda wixii nabiga kaga sugnaaday ayuu maarata ilaahay ku sheega weeye yuthabbitu allaahu allah wuu sugay oo wuu sugayaa weeyaan yuthabbitu allaahu allah wuu sugayaa aladiina dadkii aamanuu ilaahay rumeeyey bilqowli haabiti yuthabbitu allaahu alla wuu sugaa aladiina aamanuu mu'miniintii ayuu wuxuu ku sugaa bilqowli haabiti hadalka sugnaa ayuu fi lxayaati dunya ku sugaa adduunka dhexdiisabuu ku sugaa alxayaat dunya waa islaamnimadii alqowl haabitka ayaa adduunka la siiyaa towxiidkii ikhlaaskii khayrkii cibaadadii waxaasuu ilaahay qofka muminka adduunka uu ku sugaa weye wa fi laakhiratina maalinta qiyaamahana allah alqowl haabit buu ku sugaayo jawaabtii saxiixa ahayd ayuu ilaahay haleeshiyaa ou siiyaa weyaan jawaabtii saxba ahayd ayaa la siiya w wayudil llahu alla wuu dhumiyaa aaalimiina kuwa kufaarta ah wuu dhumiyaa oo wuxuu ka dhumiyaa can alqowli haabiti hadalkii sugnaa oo islaamnimadii iyo towxiidkii iyo taacadii ah ayuu adduunka kaga dhumiyaa aakharana jawaabtii saxiixa ahayd ayuu ka dhumiyaa ilaahi subxaana wa tacaala ma siiyo jawaabta ma asiibaan weyaan wayafcalu allaahu alla wuu sameeyaayo wuu falaa maa yashaau wuxuu doono ayuu ilaahay falaa subxaanahu watacaala aayaddaa fii suurati ibraahim ku jirto ayaa su'aasha munkar iyo nakiir ayuu sheikhu usoo deliishaday weyaan wamaa warada tafsiiruhu can اnabiyi sal اllahu alيh wasalam iyo wixii uu nabiga kaga ansaxay tafsiirka oo maaragtay aayaddan tafsiirkeedii oo nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jeedaa marka وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخاري ومسلم اي ورينيان حديث البراء بن عازب وحديث آد الديرها حديث آد الديرها ايا كميد اهوي wuxuu leeyahay muhaqiq hoos uu noogu qoraya wuxuu leeyahay rawi al-bukhari wa muslim an an baraa ibn azib anna rasulullah sallallahu alayhi المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني رواية داس بخاري مسلم أسأل الله صاري مسلم مركو حكو الزيادية وديري ليهي يقال من ربك فيقول ربي الله والنبي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة marka aayadan lafteedaba waxay leeyihiin yani maaragtay su-aasha qiyaamaha ayaa loo daliishanayaa lanna nebigaa ku fasiray calayhi salaatu wasalaam almuslimu qofka muslimkaa idaa su'ila haddii la weydiiyo fi lqabri qabriga haddii lagu weydiiyo su la weydiiyo yashhadu wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allahu ana muxamadan rasuulullah buu qiraa an laa macbuuda allah allah inuu cibaadada leeyahu qiraa risaaladana nabiyulaahi muxamed buu u qiraa markaasuu yidhi fadalika qowluhu tacaala alla hadalkiisii weeye yuhabbit allahu aladiina aamanuu biqowli haabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira uu yidhi marka qabriga waa la isweydiiyaa su-aasha qabriga yacni munkar iyo nakiir laba malagoo la yidhaahdo ayaana dadka su'aalayo ahlu sunnuhuna way tasriixiyaan magacaas sababtay magaca u tasriixinayaan labada oo munkar iyo nakiir loo leeyahay nabigaa tasriixiyey oo caddeeyey mar hadduu nabigu caddeeyey haddee annagana waa in la caddeeyo wey munkar iyo nakiir in la yidhaahdo kutubta caqiidada way magacaabaan fii maala alimaam taxaawi fii caqiidatihi wuxuu yidhaahdaa yani wabisu'aali munkarin wanakiirin fii qabrihi can rabbihi wa diinihi wa nabiyihi cala maa jaءat bihi alahbaaru can rasuuli ilah sal اla alay wasalam yani waxay rumaysan yihiin ahlu sunnuhu su-aasha munkar iyo nakiir ay qofka maydka ahoo dhinto qabrigiisa ay ku weydiinayaan rabbigiisaay wax ka weydiinayaan diinkiisaay wax ka weydiinayaan nabigiisaay wax ka weydiinayaan marka saddexda shay oo qiyaamo laysu su'aalaya waa saddexdaas ugu horraysa malaa'igta qabriga markaa gashay ugu horraysa oo lagu su'aali waa taa wey haddaadan adduunka intaa joogta baran oodan nabigaada baranin calayhi salaatu wasalaam oodan diinkaada baranin waxaa waaya barri afkaa taagaysaa afkuu taagaya qofka marka waxaa la rabaa waa lagu weydiini man rabbuk baa la leeyahay qofka muslimkaa siduu nabigeenna noo sheegay oo mu'minkaahe ilaahay yaqiinay rabbiy allaahu buu ku jawaabaa waman nabiyuk baa la leeyahay nebigaadu waa kee wuxuu leeyahay nabiyi muxamadun nabigaygu waa nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay wamaa diinuka baa laleeyahay diinkaadu waa maxay markaasuu wuxuu leeyahay diinii alislaamu diinkaygana waa diinta islaamkaba uu qiraya amaa qofka munaafiqa ama murtaabka ah waxaa markii intaa la weydiiyo wuxuu leeyahay markaasuu haahaah buu le afku taagaya ma jawaabay jawaabtu waa la gabsiinaya markaasaa cadaabkiisa meesha uga bilaabanaya wey marka in labadaa malag munkar iyo nakiir la yidhaahdo xadiidka imaam tirmidi fii sunanihi oo ku warinaayo oo sanadkiisuna uu maarata sugan yaho aabit yahay ayuu maaragtay nabigeenna noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas muxaqiqana wuu noo qorayaa yacnii a'imo fara badanaa soo saarto imaam tirmidi fii sunanihi buu ku soo saaraa wakadalika ibn xibbaan fii saxiixihi buu ku soo ابن أبي العاصم في السنة وكسو سارة الإمام الآجري في كتابه الشريعة ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أي مفر بدنا سو سارته حديث كان أبو هريرة أي النبي كورنا عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري إذا قبر الميت أو قال أحدكم إذا قبر أحدكم متكين هدين لآصر وقبر قال لقليه ama maydka haddii la aaso qabrigii maaragtay lagu aasaaye ataaku malakaani laba malag ba u timaado oo u imaanayso labadaa malagoo aswadaani kuwa madmadow ah oo midabkooda uu madow yahay asraqaani yacni indhahoodu ay bedelan yihiin yacni asraqa hadda waxaa loo jeedaa markaad tidhaahdo fulaanun zaraqa fulaanan bicaynihi markuu indhaha inta ku gubo qofka ou saa aragga ugu taago baa la yidhahdaa zaraqa fulaanan bicaynihi hebel buu indhihiisa ku taagayo aad si xun u fiiriyey ayaa la odhanayaa weyaan marka ama indhahuu kala gadiyey oo qofku isxanaajinayo wejigii yani meesha bayaadkiibuu soo saarayo nooc kale ah ayagoo nooc kalebay imaanayaan wey asraqaana iyagoo ah ayay u imaanayaan yuqaalu liaxadihimaa midkood waxaa loo yidhaahdaa almunkaru walaakharu nakiiru midkoodna munkaraa la yidhaahdaa kan kalena nakiir baa la odhana weyaan marka nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam in labadaa malag munkar iyo nakiir la yidhaahdo su-aasha ay weydiinayaanna saddexdaa su'aal ayaa u horraysoo la su'aali hadduu qofku su'aalahaas ka jawaabo oo qofka mu'minkaa ah qabrigiis waa loo waasiciyaa waxaa looga dhigaa rawdatun min riyaadi aljanna waa loo yacni jannada albaab looga furaa markaasaa la leeyahay nam saalixan jiifabaa laleeya hurud halkaasuu ku jiraa amaa hadduu yahay saddexda su'aal uu ka jawaabi waayo oo malaa'igta su'aalahay weydiiyeen uu ka jawaabi waayo waxa weeyaan halkaas ayaa cadaabka cadaabulqabriga uuga bilaabanaya weyaan qabrigiis waxaa looga dhigaa xufratun min xufari naar godgodadka naaraha ka mida ayaa looga dhigaa wey walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu aaso dadka muslimiinta markuu aaso ayuu dhihi jiray istaqfiruu liakhiikum wasaluu llaha lahu tabiita fainahu laana yus'al walaalkiin dembidhaaf uu weydiiya maydka ilaahay inuu suaasha ku sugana u suaala ilaahay su-aasha inuu ku sugo maxaa yeele haddaa la weydiinaya haddaa la su'aalaya buu yidhi saadiq lmasduuq yani baa nabigeenna odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka culummada ahlu sunnuhu way qiraan arrintaas waxaa soo sheegnayna cadaabulqabriga yani iyo inuu naciim yahay iyo su-aasha munkar iyo nakiir ahlu bidaca oo muctasilada iyo afraaqdooda caqlaaniyiinta ayaa inkiro oo diidan weeyaan ibn abi daauud oo kale markuu ka warramaya tan wuxuu leeyahay walaa tunkiran jahlan nakiiran munkara wala alxawda wlmiisaana inaka tunsaxu ha inkirin adigoo ka jaahil jahli darti ha u inkirin yani nakiiran wa munkaran labadaa malag ha u inkirinoo hadhihin ma jiraan inaa inkirta waa laguu diidaya wala alxawda wlmiisaana inaka tunsaxu xawdka iyo miisaankana midna ha inkirin waa laguu naseexaynayaa buu leeyahy marka masaladaas masalat cadaab alqabri wa su'aalihi waxa weyaan yani waa shay aabita oo ahlu sunnuhu ay qabaan muctaqadkooda ka mid ah ahlu bidaca qaar ka midana ay diidaan weyaan ويرون ترك الخصومات والمراء في, في القرآن وغيره لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم ويرون وحي أركيان بوير أي رأييين يانوي أو اعتقادين أهل السنة ترك الخصومات ضد كتجستي إذا لقتقوا أي أركانوا اعتقاديان iyo walmiraai muranka filqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu murmo waayrihi waxaan qur'aanka ahayn sideedaba khusuumada iyo dooda aan macnaha lahayn ama qur'aankoo lagu doodaa yani ahlu sunnuhu marna waxa weye waxay arkayaan in faraha laga qaado laga tago khusuumaadka aaday uga radiyaan dadka ahlu sunnaha mana ogolo dooda iyo muranka wuxuu u daliishaday liqowlihi tacaala liqowli llaahi caza wajal allah hadalkiisii caza wajalla uu yidhi maa yujaadilu fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu qof muslim see marka qur-aan uga doodi karaa maa yujaadilu ma doodo ma murmo fii aayaati illaahi fii ibtaali aayaati illaahi aayadaha ilaahay burintooda kuma doodo ila aladiina kafaruu kuwa gaalada xaqa diiday oo kufaarta marka in qur-aanka aad ka doodo oo wuxuu ilaahay qur-aanka ku sheegay aad inkirto waxa weeye yani waa khatar wey sidaa darteed ahlu waxay dardaarmaan oo madhabkooda iyo muctaqadkooda ka mida ah, tarku lkhusuumaati walmiraa dooda in laga tago nabiga muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana zaciimu beytin fii rabadi aljanna liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqan ballan baan u qaadayaa bayd waasacaho jannada dhexdeeda ku sugan yaa qofka muranka ka taga xataa xaqba ha sheegaayo xaqba ha sheega hadduu rabay xaq inaad ku muranto xataa lama ogola ilaa yacni aayadaha maaragtay walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan bilatii hiya axsan markay tahay wajaadilhum bilatii hiya axsan qofkan xaqa u caddaynayso oo aad baatilka ka sajirinayso aan muran ahayn oo mujaadala bilxaqi oo ixqaaqulxaq loo jeedo ayadu waa laga soo reebaa wey kuma jiro wey marka yacni wuxuu leeyahay musanifka yujaadilu fiiha aayaddan wuxuu ugu doodayaa aayaadkii dhexdeedaba ku doodi takdiiban biha beenin ou beeninayo ayuu ku doodaya aayaadku beeninaya wy wallahu aclam marka mas'aladan musanifka kaga hadla mas'ala muhiima kutubta ahlu sunnaha inteeda badan markaa soo qaado tarku lkhusuumaati walmiraac way reebaan ahlu sunnuhu marna ma ogola muranka macna darada ah marna ma ay ogolo weyaan waxa weeye maalan imaam tirmidi baa wuxuu warinaya fii sunanihi wakadalika imaam axmed xadiis sanadkiisu oo sheekh naasir uddiin alalbani ou taxsiininayo oo xasan ou ka dhigayo xadiidkaasna abu umaamana oo nebiga ka warinayo calayhi salaatu wasalaam nabigeenna wuxuu yidhi maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutuu ljadal uma tala haadihi alaaya maa darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qowmun khasibuun aayaddaas marka nabiga akhriyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa dalla qowmun dad ma dhumaan oo ma baadiyoobaan bacda hudan hanuun gadaashii hanuunkoo kaanuu calayhi ay ku sugnaayeen gadaashiisa ma dhumaan ilaa hadday dhumaan uutuljadala murana la siiya dood ayaga dhamma diintoodaba waxay ka dhigtaan muran iyo dood ayay ka dhigtaan markaasuu nabiga aayadda akhriyay fi suurati zukhruf ku jirto maa darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qowmun khasibuun aayaddii nabiyulaahi maxamed lagu leeyahay mushrikiintu adiga wax kale kuu samayn maayaan dood inay kugula doodaan fii shani ciisa w nabiyulaahi ciisa shanigiisa kugula doodayaan bal hum qowmun khasibuun waa dad muran badan wey oo doodo mushrikiintu wey marka khusuumada iyo almiraau wاlkhusuumaatu waa min simaati اlmushrikiin mushrikiinta iskale waa min simaati ahli lbidac dadka ahlbidaca ah iskale haddaa aragto dad diinkoodii dhammaa iyo waxoodii ka dhiganaya khusuumaad wax fiican maaha xadii bukhaari muslim ku sugan xadiiu caaisha radi waxay leedahay qaala rasuul lahi sal alay wasalam wuxuu yidhi abqad rijaali ila allahi alalad lkhasm dadka kan ilaahay ugu carada badan yahay waa kuwa dooda aad ugu adadag ugu doodooda ay tiro badan tahay aad u adag tahay kuwaasa ilaahay ugu nacayb badan yahay waabqad rijaali ila allah alqiga ilahay dadka ugu nacab yahay waa alalad lkhas qofka muranka keliya u taagan oo yani maarata diinkiisiba muran ka dhiganayo waa kuwaasuu rasuulku tilmaamay a'immada ahlu aaday khusuumada iyo doodda uga digi jireen waxaa ka mida ah maala alimaamu daarimi wakadalika alimaam alaajuri waxay ku soo saareen sanad saxiixa ayay waxay kaga soo saareen cumar ibn cabdulcasiis raxmatullaahi calayhi cumar ibn cabdilcasiis khaamis khulafaa raashidiin ay culammadu yidhaahdaan yacni maaragtay dadkii wanwanaagsanaa buu ka mid ahaa bani umaya ayuu khaliifo ahaa oo dhowr sano yar hayay laakiin caadilow ah cumar ibn cabdilcasiis waxaa hadalladiisi ka mid ah u dhihi jiray man jacala diinahu haradan lilkhusuumaati akara tanaqula qofka diinkiisa yani uga dhigo kabdhood ka dhigo kabdhood soo ma taqaanaan yani maarata kabta la shiishto oo dadku ku toogbartaan oo kale diinkiisi qofka ka dhigto dood uga dhigaay akara tanaqula wuxuu guurguurkuu badiyaa maanta waxaa weye sunnadii ku jira barri waa ka baxay bidcou galay barri waa kasii tagay shirki buu dhexgalaya iyo balaayo kaleu aadaya weyaan marka akara tanaqul hadalkaasuu dhihi jira marka muranka culammadu ma aysan ogolaan jirin wakadalika imaam اlaajuri kitaabkiisa ashariica wuxuu ku soo saarayaa sanad maaratay bisanadin oo xasan likhayrihi ah ayuu xasan ubasri hadal aad u qiimo badanuu ka soo saari xasan ubasri ayaa yanii nin baa u yimid xasanubasri baa nin u yimid markaasuu wuxuu yidhi uriidu an ujaadilak buu yidhi xasan basriyo inaan kula murmo xoogaa kula doodaan rab masaa'il aan kaala niqaashaan raba kaala doodo markaasuu wuxuu yidhi xasan basri hadal uu soo gaabshay wuxuu yidhi amaa ana faqad caraftu diinii fain kunta adlalta diinaka faltamisu aniga wuxuu yidhi nin yimo dood iga rabtaa anuu diinkayga u aqaanaa buu waa garanaya laakiin adigu hadduu diinkaadii dhumay oradu reerraasa meeluu ka dhuma ka doono aniga yani diinkayga waan aqaanaaye muran maaragtay diyaaru ma ihi hadduu adig kaa dhuma doondoono yani sidaasaa la rabaa qofka jidaal iyo muran kula soo doonto inaad tidhaahdo fain dalla diinuka fadhab fadlubhu hadduu adigu diinkaadu dhume baxraa raadso laakiin anigi diinkayga waa ii cadyahay inaad tidhaahda baa la rabaa wakadalika wuxuu soo guurinaya haddana sanad xasana wuxuu kaga soo guurini can macni bni ciisa ayaa macni ibni ciisa baa wuxuu leeyahay insarafa malik ibnu anasin raximah ullah malik ibni anas waa imaamu daar alhijra imaamu maalik wey ayaa wuxuu ka soo baxay yowman min almasjidi maalinbuu masaajidkiisa ka soo markaasuu wuxuu leeya wahuwa muttakiun calaa yadii isagoo aniga cuskisan anigu cuskusan yahay igu maaragtay haysto ayuu soo baxay buu yidhi markaasaa falaxiqahu rajulun nin baa ka daba yimid oo masaajka inta ka soo baxay buu ka daba yimid imaam maalik buu ka daba ninkaas marka magacu ku sheegaan adiga dabdigiisaoo isku khilaafan qaar waxay leeyiin abulxuuriya la yidhaahdaa qolo waxay leeyiin abuljiiriya la yidhaahdaa magacyada noocaasi ku sheeg sheegaan calaa kulli xaalin wuxuu leeyahay ninkaas u yimid kaana yutahamu bilirjaa'i waxaa lagu tuhmi jiray inuu murjiada ka mid yahay dadka murjiada inuu ka mid yahay yaa lagu tuhmi jiray markaasuu wuxuu yidhi ninkiibaa hadloo yidhi yaa abaa cabdilaahi ismac minii shayan ukalimuka bihi waujaadiluk abu cabdulaahi waxaa weeye kunyadii maalik ibni anas hal kelima iga dhegayso yidhi maaligow aan kula hadlo aan kugula xujaytame aan kugula doode wax yar iga dhegaysa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi weliba u raaciyo yidhi wa uhbiruka bira'yi weliba waxaan rabaa ra'yigaygii inaan kaa sheego waxaan ka qaba masaladaas aan kaala doodayo ra'yigaygii inaan kuu sheegaan rabaaye maalik markaas wuxuu yidhi yani inaan kula doodaan rabaa buu yidhi waxay iga dhegayso soo maa wuxuu yidhi haddaan inka doodno maalik baa weydiinayo oo aniga a iga adkaato waan imaamu daarilhijra oo la dhihi jiro taqaanaan madiine markuu joogay laa yuftaa wamaalikun fi lmadiina la dhihi jira madiina maaligoo dhex jooga nin jawaabi kara ma jirin mas'alo kasta shiikha ka jawaabi jiray oo caalimka ahaa weeyaan madhabka maalikiyadana haddaa inta muranno ay iga adkaato maxaan samaynaynaa maxaa yeelana haddaa iga adkaato buu yidhi markaasuu yidhi in halabtuka ittabicni haddaan kaa adkaado anaa iraacaysa iraac aniga ilaa waa kaa xujo badiye markaasuu yidhi haye bal mid kalan ku weydiinaya fain jaaa rajulun aakhar fakallamanaa fahalabana labadeenna hadduu mid kale noo yimaado oo aniga adigoo safa intuu nala doodo uu naga adkaado maxaan samayn doonaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi natabichu hadduu naga adkaado xujada nooga adkaado kaasna waan raacaynaa buu yidhi markaasuu maalik u jawaabo yidhi yaa abaa cabdillahi ninkaa kale kunyadiisa abu cabdullahi la yidhaahda yaa abaa cabdillaahi bacaa allaahu caza wajalla muxamadan bidiinin waaxidin wa araaka tantaqilu min diinin ilaa diinin wuxuu leeyahay niyahow abuu cabdulaahiyow ilaahay nabiyullaahi muxamed hal diin u soo dhiibay adna waxaa rabtaa kii kuladooda hadduu kaa adkaada raac haddaa ka adkaata ha ku raaco yacni tantaqilu min diini ila diin maanta diinaad haysataa berri mid kala haysataa saada mid kala haysataa xaalkaadu waa sidaasuu yidhi nakala wad maarata nadaabuu marka waxaa la rabaa yani jadalka iyo muranka iyo khusuumadu ahlu sunnahu way ka digi jireene inaan iska ilaalina baa la rabaa aad la iskaga ilaaliyo weligaa intaad jadal iyo muran geli lahayd masaajka intaa iska soo gasho hal maaragtay jus akhriso laba aayadood xifdi xadiid nebiga xifdi maslaxadaada adduunka iyo carruurtaada iyo reerkaaga u shaqayso intaa muran iyo jadal darbi la fadhiisan lahayd xaraf siyaadso wax kororso ama adduunkaada wax kororso ama aakhiradaada siyaadso jadalka iyo muranka aan macnaha lahayn ahlu sunnuhu aaday uga digi jireen weeyaan ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة إياه ثم خلافة, خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله halkan musanifka fiqradan kow iyo afartanaad wuxuu noogu sheegayaa khilaafadii alkhilaafa araashida iyo alkhulafaa araashiduun ayuu noo sheegay wayubituuna waxay sugaan ahlu sunnuhu khilaafata abi abu abubakar khaliifnimadiisii oo inuu muslimiinta khaliifatu rasuulilaahi yahay ee muslimiinta uu u yahay ayay ibaatiyaan radia allahu canhu ka raadi noqdeen bacda rasuulilaahi sal اlahu alay wasalam rasuulka gadaashiisa inuu khaliif asagu ahaa oo amiirulmuminiin ou noqday bikhtiyaari saxaabati doorashadii asxaabtu ay doorteen ay u doorteen iyaahu abubakar ay u doorteen khilaafadaas ay u doorteen iyaahu abubakrin ay doorteen ayayna khilaafadaasi ku sugaan ahlusunnuhu abubakar khilaafadiisa waxa w waa mid aabida oo sugan wey ahlu sunnuhuna way sugaan maxaa yeelay saxaabadii nabiga doortay abubakar ayagaa doorteen ayagaa doortay bacda rasuulilaahi sal alla alay wasalam laba iskuma khilaafin abubakar doorashadiisi laiskuma khilaafin weyaan walidaalika abu cusmaan asaabuni markuu maarata kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabu alxadiid oo khilaafada abubakar ka warramayo oo ahlu sunnaha muctaqadkoodii ah wuxuu leeyahay wayuhbitu asxaabu alxadiidi khilaafata abi bakrin radia allahu canhu bacda wafaati rasuuli illahi sal allau alay wasalam biikhtiyaari asaxaabati waitifaaqihim calayhi waa hadalka laftiisa weeyaan waxay sugayaan ahlu xadiidku abubakar inuu muslimiinta madax u ahaa markii allah nabilaahi maxamed ou oofsaday dabadeed doorashadii saxaabada ay doorteen oo isku waafaqeen weliba madax inuu noqdo amiirulmuminiin inuu noqdo khaliifatu rasuulilahi inuu noqdo ay isku waafaqeen buu iyo wa qowluhum qaatibatan ay yidhaahdeen dhammaantood saxaabadu waxay yidhaahdeen radiyahu rasuulu llaahi sal allahu calayh lidiinina faradinaahu lidunyaana abubakr sidiiq nabiyulaahi muxamed baa diinkeenni raadi kaga noqday raadi buu kaga noqday annaguna marka diinka adduunyadeenima raadi uga noqonno marka inuuna maamulo lanna waxay u jeedaan yacni annahu istakhlafahu fii iqaamati salawaati almafruudaati binnaasi ayaama maradihi wuxuu leeyahay abu cumaan asaabuni nabiga intuu noolaa markuu jiraday rasuulka calayhi salaatu wasalaam cudurka uu ku dhimanaya markii ou hayay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray dadka saxaabada wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas nabiga waa kici waaye yani sakaraatulmowtkii baa hayo wuxuu yidhi abubakar ha la fara ha dadka waxay tusinaysaa diinkoodii nabiga saxaabada diinkooda abubakar inuu raadi uga noqday booskii nabiga istaagi jira ayuu istaagay abubakar weyaan marka sidaasuu yidhi yacni annahu istakhlafahu fii iqaamati asalawaati almafruudaati binnaasi ayaama maradihi maalinkuu nabigu ayaamahu jirana abubakaraa tujin jira weyaan marka sidaa mar hadduu sidaa yahay waxay yidhaahdeen faradiinaahu khaliifatan lirasuuli sal اllahu alيh wasalama calayna fii dunyana waxaan raadi anagana kaga noqonay inuu madaxnoo noqdo arrimaheena adduunka uu noo maamulo ayaanu raadi kaaga noqonay wa qowluhum baa ka mida ah, ay oran jireen hadalladoodii qaddamaka rasuulullaahi sala allah calai wasalam rasuulkaa ku hormariyey oo salaadii dadka tuji ku yidhi asagoona cid kala amrin asagaa ku hormariyey faman da ladii yuakhiruk yuu yahay midka adiga marka dib kuu dhigi kara mar hadduu rasuulka ku hormariyey ma jiro cid kaloo gadaal kuu dhigi kartaahi mala weeyaan marka wakhtigaas ayuu abubakar tujin jiray saxaabada ridwaanulaahi calayhim nabigaana u doortay yani maaragtay eh, inuu salaada tujiyo ayaguna markaasay diinkoodii raado uga noqdeen abubakar marka muxuu ku yimid wuxuu ku yimid ikhtiyaar waa la doortay saxaabadii saxaabadiibaa isku beecan la gashay way aqbaleen ikhtiyaaru ku yimi saxaabadiibaa ayadoona nebiga la aasin salawaatullahi wasalaamu calayhi bay abubakar madax ka dhigteen durbadiiba weyaan marka ahlu sunnuhuna khilaafadaas way sugaan wuxuu yidhi uma haddana mintaa kabacdina waxay sugayaan ahlu sunnuhu khilaafata cumara umar madaxtinimadiisii ay sugaan bacda abi bakrin radi allahu canhu abubakr kadib markii abubakr ilaahay oofsaday yani maaragtay cumar inuu khaliif noqday ayay maaragtay iyaguna sugaan ahlu sunnuhu maxayna ku sugayaan biistikhlaafi abibakrin abubakar isku bedelido isku bedelo khaliifo ka dhigay iyaahu yani cumar uu khaliif ka dhigay waxaa la yidhaha firaasada iyo dareenka ilaahay uu siiyey abubakar ayay ka mid ahay inuu ummadda u dooro cumar bn khataab oo soo saaro waxay firaaso aad iyo aad u sarrayso wey wa firaasa baa la yidhaahda cumar bn khataab aad u anfacay radi allahu canhu waardaah wax weyneed abubakar doorashadii uu doortay ummadda wax badan minxan badanna waa ka bixiyey cadli fara badanna waa uu u sameeyey ibn khataab radi allahu marka khilaafada cumar ayadana laba iskuma doodin laba qofoo isku qabsatay saxaabadii ka ma jiro inuu asagu khaliifatu rasuulilaahi uu yahay bacda abibakr sidiiq radi allahu canhu abubakar magacaabidoo magacaabayna midna kama murmin marka umarna muxuu ku yimid abubakar wuxuu ku yimid baan nidhi doorashu ku yimid iyo ikhtiyaar iyo shuura buu ku yimid soo maa abubakar cumar laakiin tacyiinu ku yimid oo ninka madaxda ahi hebel waa cayini karaa markaasuu dhihi kara hebelu madax noqo madax buu ka dhigan karaa abubakar cumar isagaa u cayina weeyaan ahlu sunnuhu marka taasay ogol yihiin way waxay ahlu sunnuhu sugaan yani uma yuhbituuna way sugaan khilaafata cumaan radi allahu canhu cumaan ibni cafaan khilaafadiisa ayay sugaan madaxtinimadiisii ahlu sunnuhu sugayaan maxayna ku sugaan biijtimaaci ahli shuuraa ahlu shuuraa kulankoodii ay kulmeen ay ku kulmeen cumaan ibni cafaan inuu amiir lmuminiin iyo wasaa'ir lmuslimiina calayhi muslimiintii soo hartay markii lixdii ninoo shuuradu asagu ka ahaa markii laga reebo muslimiintii kalena ay aqbaleen can amri cumara cumar amarkiisii oo shuuradan uu sameeyeyna ay ku aqbaleen w taasi ku sugan cumar markii yani e, ninkii yani maaragtay e, majuusiga ahaa uu dhaawacay cumar wuxuu sameeyey dad ahlu shuura la yidhaahdo lix nin oo shuuro ah ayuu u magacaabay haddii aan dhinto lixdii naas nin ka ayaa la magacaabi oo khaliifo looga dhigaya muslimiinta buu yidhi lixdiina nin ka lixdiinaana dooranaysa waxyaalaha intikhaabaadka hadda ee dadku gaalada sheegaano la yidhaahdo ciyaalka iyo majaaniinta iyo alkulistayaasha iyo habraha iyo cid walbaa dooranaysa wax ka jira ma leh ahluxalli walcaqdiga dadka ahluxalli walcaqdiga dadka waxu doortaan laakiin waxa majaaniinta iyo alkulistayaasha iyo yacni laleeyahay ayaga wax dooranaya ahluxalli walcaqdi maaha dadku u doortay fiiri cumar ibn khataab saxaabadii oo dhooban buu lix nin keliya soo magacaabay lixda nin oo soo magacaabay yani waxaa la yidhaahdaa waa cumaan ibn cafaan iyo cali bn abi aalib iyo alxat ibn cubaydillaah iyo zubayr ibn cawaam iyo cabdiraxmaan ibn cawf iyo sacad ibn abi waqaas lixdaas nin buu magacaabay wuxuu marka uu magacaabayo sheegay marka cabdulaahi bni cumar shuurada kuma jiro laakiin wuxuu yidhi haddii lixdii intay isqabsadaan ay ismari waayaan cabdulaahi bni cumar shuurada kuma jirtid laakiin tarjiixaad yeelan kartaa waa la siiye inuu kala rajaxo midkood asna imaam lagama dhigi karo muslimiinta looma dooran karo wiilkayga looma ogola meesha hadda nimanka madaxda nin walbaba wiilkiisa inuu nin u soo hormariyo rabo cumar ma soo hormarin jiro waa ka reebay ma ogolayn wiilkayga kuma jiro laakiin tarjiixuu leeyahy labada marka isqabsadaan qabaan waa kala rajixi karaa buu dhihi jiray marka lixdaas nin ayaa ahlu shuura laga dhigay lixdiibaa marka laba nin baa la kala dooranayay cumaan ibnu cafaan iyo cali ibni abi aalib baa la kala dooranayay marka istikhaara markii la sameeyey oo dadkii lala shouray oo saxaabadii ahlulxal walcaqdigoodii wax la weydiiyey dabadeetabaa marka waxaa la sameeyey cumaan ibnu cafaan lala beectamay oo beecadii lala galay weyaan marka cumaanna wuxuu ku yimid shuura buu ku yimid ikhtiyaar ay muslimiintu doorteen ayuu ku yimid weyaan taasna ahlu sunnuhu way sugaan weya uma khilaafata caliy bni abi aalibin radi allaahu canhu yani uma yubituuna ahlu sunnuhu waxay sugaan khilaafata caliy bni abi aalibin radi allaahu canhu cali bni abi aalib khilaafadiisabay sugaan isagana maxay ku sugaan bibaycati man baayaca min albadriyiin yani dadkii la beectamay beecada la galay oo badriyiintii ka mid aha ahlubeder ka mid aha ayaa beecada la galay weyaan beecadoodii ay la galeen ayay ku dadka muslimiintana ay ku sugaan ahlu sunnuhu yani eh, eh, maxaa la yidhahda cali bin abi aalib radi allahu madaxtinimadiisa saasa ku sugaan weye ahlu beder yaa ka mid ahaa cammaar ibni yaasir cammaar ibni ayaa raggii la beectamay ka mid ahaa oo ahlu badara sahl ibni xunayf oo saxaabiya oo ahlu badar ahaabaa ka mid iyo waman tabicahumaa dadkii ku raacayo min saa'iri saxaabati saxaabada kuwoodii soo haray ah maca saabiqatihi ayadoo ay la jirto horumarkiisii cali bn abi aalib islaamnimada uu ku soo hormaray isagoo yaru soo islaamay oo aanan qaan gaarin shirkina ma soo marin cali bn abi aalib intaas iyo maaragtay jihaad iyo diinkaas ilaahay u soo khidmeeyey intaasoo jihaad buu ka qayb galay oo la og yahay iyo wa fadlihii fadliga cali bn abi aalib ilaahay uu siiyey ayay ku doorteen ay madax uga dhigeen cid kaga habboonayd maalintaa markii cumaan la dilay oo khawaarijtii ay dileen oo maaragtay fawaarta soo bahaysatay ay dileen cid cali bin abi aalib khilaafada kaga owleysneed ma jirin sidaa darteed bay marka dadka ahlubadri ahaa bader raggii ka qayb galay iyo maaragtay saxaabadiiba ay u doorteen cali bin abi aalib inuu noqdo amiiruulmuminiin oo noqdo wey afartaas marka waa afarta khulafaa raashidiin calina isna wuxuu ku yimid ikhtiyaar waa la doortay dadka saxaabadii baa doorteen oo maaragtay madaxtinimadii u qiray wey yacni u sugay inuu khaliifatu rasuulillahi sal alay wasalam inuu noqdo oo khulafaa raashidiin ka mid ah walidaalika waxay yidhaahdaan yacni labada imaam oo raaziyaan la yidhaahdo abu xaakim araazi iyo abu zurcata araazi waxay dhahaan ajmaca ahlu lamsaari magaalooyinka muslimiinta oo dhan dadkoodii waxay ku kulmeen oo yidhaahdaan wa khayru haadihi اlummati bacda nabiyiha ummaddan dadka kan u khayrka badan nabigooda kadib nabilaahi muxamed markuu ilaahay oobsaday kadib dadka wixii ka soo haray nabiga wixii ka soo haray dadka kuwa u khayrka badan abuu bakrin uma cumaru uma cumaanu uma caliyu radi allahu canhum warkaasu waxay leeyihiin wahum alkhulafaa raashiduuna almahdiyuun ayaga ayaa khulafaa raashidiina ayaga ayaana dadka mahdiyiinta ahaa hanuunsanaa ummaddana hanuuninaaye ah weyaan marka yani afartaas khulafada la yidhaahdo oo khulafaa raashidiin la yidhaahdaa khilaafadooda way sugan tahay ahlu sunnahana kutubta caqiidadooday ku daran maxay ugu sababta ugu daraan khaliifadoodii waa la yaqaana abubakara horeeye cumara ku xige cumaana ku xige calibaa ku xige waa maxay maxaa loogu daraa shiicada lagu radina raafidada ayaa lagu radiya oo aanan ictibaarsanayn aanan ogolayn khilaafada cumaan iyo abubakar iyo cumar ma ogola الرافضة ما يقول خلافتoodu waxay leeyihiin xoogay ku qaateen baasha waxa iska lahaa Ali ibn Abi Talib marka waa khaldameen xoog bay uga qaateen Ali ba iska lahaa inuu madax noqdo markuu nabiga dhintay marka khilaafadoodu waxba kama jirta bay leeyihiin waa inkireen lama ogola bay leeyihiin ahlu sunnahuna waxay tacniyo oo yidha caliya iska lahaana sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu soo guurinaya kitaabkiisa la yidhahdo caqiida waasitiya inuu yahay adallu min ximaari ahlihi dameerka ahalkiisa inuu ka baadi badan yahay ka dhumis badan yahay ka damiinsan yahay ayuu sheegay qofkaas oo kale weeye marka waxa weeye shiicada ayaa diiddo oon oggolayn yani inuu abubakar iyo cumar iyo cumaan inayba leeyihiin khilaafo leeyihiin bay diidaan sidaa darteed madhabka ahlu sunnaha ayay ku sugaan caqiidada marka saasay ugu soo daraan weyan raafidadan saa ogtihiin maba ahaba xataa hadda tan maba taagina qaarkood kuwa duqulaadooda sii fog waxayba qabaanba nabi maxamed ba nebinimada maba lahaynba cali baa iska lahaye malakul jibriila khaldamay leeyihin oo cali la aaday leeyihin nebiga maba lahe halkaasay taagan marka waa kufaarwa ma ahan muslimiin nebigaba nebiga ma ictiraafsanaba marka calaa kulli xaalin ahlu sunnuhu sidaasay qabaan khilaafada saasay u kala horeeyaan haddii laga hadlo xagga fadliga umada waxaa u khayr badnaa bacda rasuulilaahi abubakar waxaa ku xiga cumar waxaa ku xiga cumaan waxaa ku xiga cali tafdiilkaas baa cali iyo cumaan laisku qabsadaa insha allahu darsigeena dambe ayaan kaga hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo laakiin khilaafada marna laiskuma qabsado yaa khilaafada iska lahaa murankama taagna laakiin cali iyo cumaan yaa fadli badnaa ayay ahlu sunnuhu ka doodaan qolo waxay leeyihiin cumaana ah fadli badan qolo waxay leeyihiin maya cali baa fadli badan qolo waxay leeyihiin waa ka istaagayaan anaga waa natawaqaf labadoodaba laba ahlu fadli bay ahaayeen leeyihiin laakiin sida ay ahlu sunnuhu agarkooda u badan yihiin cumaan waxa weye afdal min caliy bn abi aalib oo ka fadli badnaa sidaa darteed bayna khilaafadina uga hormariyeen weyaan hada wabilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina mxamed